ilka qaadista agaasime sambalolshe ee madaxweynaha soomaaliya oo golaha wasiirada ku raacay kadib ayaa waxaa noo suura gashay inaanu waraysi la yeelanno mudane cabdulaahi sambalolshe oo ka hadlaya arrimo dhowra falastiin axmed imaan oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ku waraysatay ayaa marka hore weydiisay sida uu arkayo xilka qaadista lagu sameeyey horta waxaan aaminsanahay in waxa oo dhan ay iska falsadad yihiin go-aan aan laga fiirsan uu yahay waxaan aaminsanahay go-aan siyaasadeysnaa inuu ahaa laakiin dabcan golaha wasiiradu markii horeba ayaga kalsoonigii siiyey haddana hadday la noqdeen sidii markii hore umahadsan yihiin ayay haddana umahadsan yahaan wax hadda shita anigu ma arko siyaasad sidee ahaa ku jirta is leedahay arrintaas waxaan aaminsanahay in beerlaxawsi looga raadsanayay baarlamaanka ama dagaalo siyaasadeed oo la saadaalinaya ama tuhun dagaalo siyaasadeed oo jiray darteed oon si uun shaag wareegayan inaan dhexdooda dhexdooda usoo galay go-aanku go-aan iska siyaasadeed u ahaa marka qaarkood marka lai sheegay dooda golaha wasiirada ee ay soo jeedinayeen ama ay ayagu ku doodeen inay xilka iga qaadeen cabsihii ku salaysneed oo sida madaxda sare ee qaarkood ay sheegtay ninkan haddaana iska qabanin annagooba naxirxiraya dooda waxaa jirtay marka haddaan si kale u ihahdo waxaa lagugu xantaa inaad madaxweynaha ku dhaweyd waxoogaa oo dhinaciisana aad ka timid marka ma waxaa is leedahay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha wax u dhexeeya ayaad adigu dhexda ka gashay saas saasaan u qaata hadalka dadka siyaasadda ka ka qeybka ka ah ama jelayaasha ka madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha keliya maahan adugu dee waraba idis madaxweynaha inaan u dhowahay oo aan saaxiib la-ahay oo asagu meesha keenay ma u umalaynay taasina shaka ka jira ana addoon ka qabo mar walbana macdama u kalsoonida isugu keena waa u dhawaanaya ra iisal wasaarahana runtii wax farqi iyo iyo shiddo ah oo noo dhexeeya ma jiran wada shaqayntiina aaday u dhaweeday saportigiisa oo dhamaystirana haystay wax shikina ma dhex oolin dagaalkan iyo hadda buuqana wuxuu mid iska indhaskacyaah oo aan malaba aan qorshaysnayn mana ogi hadda madaxweynaha ra iisal wasaaraha dagaal u dhexeeya laakiin dee soomaalidu haddii siyaasada ku jirta iyo caalamka iskijiid iyo dabaalata bi hoostooda iska aragtaay malaha oon isku dufi hoose inay jirto waa iska suurtagal sida aan ka helayno ilo xogogaala oo ku dhow golaha wasiirada waxay sheegayaan in sababta keentay inay golaha wasiirada arrintaada ka fariistaan ay ahayd in aad soo aflagaadaysay ergo uu ra-iisul wasaaraha kuu soo diray oo ku weydiisanaysa in mudano baarlamaanka ka tirsan oo xiran aad sii daysid ma jirtaa in ay ku yimaadeen rag ka socda prime ministerka oo ay ku weydiiseen inaad sii dayso mudanahaas waxaas waa been waana kutir kutiranta suuqa ergo inta ra-iisul wasaare uu iisoo diray igala hadashay oo iga codsatay ama iweydiisay inaysan sii daayo xildhibaan ma jirin xildhibaan xiritaankiisu muddaba maba ahaynba daqiiqado ahaa markiiba markii lay sheegana waa la sii daayay runtii wax anigu aan ka dambeeyey ama aan qorsheeyey marnaba ma ahayn marka waxaas wax ka jira lama arko ra-iisaaraha waxa uu iisoo diray oo aan diiday cid aan wax ka diida lama arko mudan intii aad joogtay waxaad samaysay howlgallo muran badan dhaliyo sida hubka dhigis aad ku samaysay qaar ka mid ah siyaasiyiin hore iyo xariga xildhibaankan hadda aanu ka hadalnay taasi ma isleedahay waxay keentay inuu waxoogaa uu yimaado in laysi su aalo awoodda hay-adda iyo howlgalladani inay keeneen falcelis kale oo bulshada kasoo noqday wallahi horta anuu xildhibaan ma xirin hay-aduna intay ka tashatay xildhibaan la xirin madi shilku si accident o xiriga xildhibaanka ku dhacay arrinkaas oo hoynta orgo ka weyn arrin ahi iska aheeday oo some sort of xoogaa lagu lagu beer la laxaabsanayo maraha xildhibaanada marka arrinkaas wax ka jira lama arko hobka dhigis iyo waxaasaa kuusoo haray dabcan magaaladan labaatan iyo afar sana ayaa la isku dilaya midiye iyo warmana laisku midilin hub ayaa la isku dilaya aniga markaan meesha imiday qof kasta tuutay iyo qori iyo baabuur tignika ay wadatay mana garan karin wax shabaaba iyo waxaan shabaab ahayn sidaad la socoto madaxtooyada iyo baarlamaanka iyo maxkamadda iyo airboortka iyo meel kasta oo halbowle ama infrastructure-kii aho dawladda weerar ayaa ku socotay xildhibaanadoo la dilaayay dadka waxgaradkoo la dilaayay everybody oo jidka socdoo la dilaayay waxa lagu dilaana hubay ahayd haddii aanan hubka la xakamayn oo aan tallaabo laga qaadin oo shabaab iyo dawladda dadka ku jira aan dhexdooda laga saarin oo shabaab iyo dawladda isku gacan banaanaanin ma dhici karto in aanan in ma dhici karto in magaalada muqdisho ammaan lagu soo celiyo markii tallaabooyinkaas la qaadana in baktiga ama natiijada waa la arkay mid dadka u riyaaqo ahaa magaaladu nolosheedii waa kusoo noqotay marka meeshaan waxaa jooga dhibaatada taagan waxay tahay dad iyaguna aan shaqaynayn in la shaqeyn aan ogoleyna caqabad ku ah horumarka ammaanka magaalada sida dad badan qabaan adiga laftirkaagana aad qiratay waxaad isku dhow dihiin madaxweynaha madaxweynuhuna mudday ku qaadatay in uu qirto inuu aqbalo xilka qaadistaada sabab walba ha loo yeele hadda ma jiraan wax kale oo aad ku ballansan ama aad ka wada hadasheen madaxweynaha oo aad usii gudbaysid oo xil siyaasadeed ah ama dowladeed markii horeba aniga markii horeba madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo xukuumadda markay magacaabeen wax shuruuda xilka layguma siin markii layga qaadayna mana ahan mana haboon inaan shuruud ku xiro awalna dalka iyo dawladdan ushaqeynayay haddana sidii aan diyaar ahayn aan u shaqeeyo haddii xil lay dhiibana waa diyaar haddaan lay dhiibina waa ahla wasalan boqolaal qof oo iga mudan ama iga aqoon badan ama iga ikarti badana baagmuddaha joogto marka i don't think inay sax tahay in shuruud iyo gorgortan aan kula galo madaxweynaha iyo dawladdaba in daga kale lay dhiibo ugu dambeyntii saxaafadda muqdisho waxoogaa culaysaha soo koray taniyo intaa xilka qabatay in wararka qaar la reebo in aad u sheegtaan oo aad xadidaad siisaan oo aad dhahdiin intaas ma dhaafi kartaan taasoo dhammaanba sharciyada saxaafadda madaxa bannaan kasoo ka hor imaaneysa ma u aragtaa in dhinacaasi aad gacan adag ku maamushay oo ma jeclaan lahayd inaad tiraahdid aan isnabadgelina hadda waxaan keliyaon ka dardaarmi doono markii aan meesha ka tegaya waxay tahay maydiyaha in si adag loo xakameeyo meediyuhu waa hubka keliya ee al-shabaab isticmaalo ee adow cadow isticmaalo oo brobaganda ah marka maalin kasta codka cali ama codka godane ama hadda godane ka xilka kala wareegay ay si furan tobanka milyan oo qof ee soomaaliyeed si furan saacad dheer ay ay ay ay kula hadli karaan ay codkooda ugaarsi kara ku mobilize garaysi karaan howlgaladooda warbixintooda sidii doonaan ay ay ugu soo bandhigi karaan dadkay ku qalqalgelin karaan intimidate garayn karaan runtii arrinkaas waa arrin xun waana ogtihiin dawladuhu markay burburaan haddii aan tallaabin adag la qaadin oo aan la xakamaynin mediyaha oo waad la socotaan iyadoo turkiga in twitterkii iyo facebookii iyo idaacadihii o dhan la xakamay ah, daas waayo turkiga electionkoodii ismoodu noqotay maraykankaad joogto waa la socotaa idaacadaha idaacadda iiraan kama furna taruush kama furna aljaziira looma ogola masar waa la socotaa waxii soo maray reality waxay tahay haddii aan mediaha la xakamaynin dalkan nabad laguma soo dabaali karo kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi maxamed cali sambaloshe agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu warramayey falastiin axmed iimaan halka aad nagala socotaana waa v o a washington